بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaa markii ugu dambeysay aanu ka soo hadalnay meelihii ay siiradu ay runtii ka bilaabanaysay ee markaa la xiriir nebiga sala alla alay wasalam dhalashadiisa iyo hooyadii uurka ay lahayd iyo haweenkii markaa soo nuujiyey mucjizadii la xiriirtay marka nebiga sala allahu caleyh wasalam la dilaaciyay laabtiisa oo ahayd tii marka ugu dambeysay waxaan kusoo meeshaas ayaanu kusoo istaagnay markii ugu dambeysay qisatu buxayra alraahib dersiga caaw wuxuu ku saabsan yahay ninka lagu magacaabo buxayra ee raahibka ahaa qisadiisa ayuu darsiga ku salaysan yahay qisadan waa qiso aada iyo aad ay kutubta siiradu markaa usoo xigato war fara badanna qisadan uu soo galay eh, haddii ay noqon lahayd niqaashka la xiriira jihada matniga ay qisadu ku soo aroortay iyo nimankii iyagu eh, orientalisiska ahaa ama mustashriqiinta ahaa oo mar walbaba ujeeddadu ahayd inay khalad uun ka baarbaartaan diintan iyo waxyaabaha ay ku soo wajaheen iyadoo culamaa almuxadisiin culamaauna almuxadisuun waxa ay arrimahan ay ka yidhaahdeen oo ah ahmiyaddooda mid markaa leh qisaduna in badan bay dhegihiin ay ku soo dhacday sida loo xigan doono waad arki doontaan oo markii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu xagga iyo shaam uu tijaarada u aaday iyo wuxuu meesha uu kala kulmay buu darsigu markaa ka bilaabanaya qisatu buxayra araahib ninkii raahibka ahaa ee caalim diineedka ahaa ee kitaabiga ahaa qisadiisa ayay ku salaysan tahay laqad اصطaxba abu طaalib الnabiya fi safraة tijaariyaة lahu ilى الsham abu طaalib waxa uu kaxaystay nebiga salى اllahu عalيه wasalam safar beyc mushtara oo uu u galay xagga iyo sham buu u kaxaystay wa kana الnabiyu salى اllahu عalيh wasalam fi الtaasicati aw اlcaashiraةi aw الثaaniyaةi cashara min cumrih cala اkhtilaafi الriwaayaat nebiga salى اllahu عalيh wasalamna waxay da'diisu ahayd sagaal jir amaba toban jir ama labayo toban jir oo khilaafka iyo kala dunaanshahana waxaa keenay riwaayaadka kala duwan ee meesha markaa ku soo arooray waqad dacaa raahibun yudcى buxayra fi madinati busra rijaal alqaafilati alqorashiyati ilaa طacaam raahibka lagu magacaabo buxayra ee joogay madiinata busra magaaladaa joogay ayaa waxa uu casuumay ee u yeedhay nimankii iyagu qoraysh ahaa ee iyagu qaafilada watay ee beec mushtarka soo aaday ayuu cunto ugu yeedhay oo yidhi kaalaya cuntaan cunaynaayo anaa idin casuumay maa'idadeeda ku dhowaada waa idin xayثu tacarafa cala الnabiyi salى اllahu عalيyh wasalam min khilaali sifaati axwaalih halkaa oo uu bartay ninka dadka isagu casuumay ee lagu magacaabo buxayra ayuu wuxuu in fara badan uu ka ogaaday nebiga salى اllahu عalيyh wasalam ayuu bartay min khilaali sifaati axwaalih sifaatka nebiga sal alla alay wasalam uu leeyahay axwaasha marka uu ku sugan yahay facarafa anahu yatiim wa anahu yaxmilu khatima الnubuwati bayna katafayh katifayh wuxuu ogaaday inuu nebiga sal alla alay wasalam agoon uu yahay iyo in uu labadiisa garbood intaa u dhexaysaya uu ku sito amaba uu ku leeyahay khaatama nubuwa wax muujinaya fargashigii ama faraatigii nebinimada iyo nebiga ugu dambeeya inuu yahay wara'a alghamaamata tudilhu min ashamsi wa fay-u shajarati yamiilu calayhi cindama yanaamu ilayha wuxuu arkay iyadoo duruurtu ay haraynayso oo ay ka ilaalinayso qoraxda iyo iyadoo geedaha harkooda ay saa ugu soo nabiga sala allahu aleyh wasalam xaggiisa usoo leecay usoo usoo jalleecayaan markuu nabiga sala allahu aleyh wasalam marka uu uu hurdo wuxuu arkay iyadoo harka geedka uu xagga nebiga sala allahu aleyh wasalam soo jirsanayo uu usoo jalleecayo markuu is yidhahda bal hurud wa takhtimu riwaayatu alqisata bitaxdiiri raahibi liabi taalibin cami nabiyi sal allahu aleyh wasalam min alyahuudi waaruum qisada waxay soo socotaba waxay kusoo gabagabaynaysaa iyadoo ninkii raahibka ahaa ee caalimdiineedka kitaabiga ahaa ee uu u digay abu taalib oo ah nebiga sal alla alay slam adeerkii ayuu wuxuu ugaga digayaa wuxuu leeyahay ninkan waa nin sha'nigiisu sha'ni sahlan aanu noqon doonin ka ilaali nimanka yahuudda ee romaanka qisadu sidaaba ahayd qisada gonaanadkeeda markii meesha la tegey in yar bay la fadhiisteen ma'dubo yar ayaa jirta martiqaad yar iyo martisoor yar ayaa jiray meeshaasaa cunto lagu wada cunay kadib markuu arkay cajaa'ibta nebiga sal alla alay slam ka muuqata oo ay ka mid tahay horta koowa agoon baa la yidhi namber labaad waxa uu nabiga sala allahu alay wasalam xambaarsanaa khaatima nubuwa oo labadiis garbood markaa ku dhex yaal oo aanu soo sheegnay haddana wuxuu arkay baa la yidhi iyadoo duruuru ay hareynayso oo qoraxda ka ilaalinayso harka geeduhuna ay xaggiisa u jilecsanayaan qisadu waxay soo wadaba gunaanadkeedii waxay isugu soo biyoshubanaysaa abu taalibu yaa cama nabiy ninka kuni nin sha'nigiisa sahlan maaha mustaqbala fi lmustaqbali alqaadim saa darteed ka ilaali nimanka yahuudiya romaanka intaabay qisadu markaa ahayd marka nuxurkeeda guud markaa la dul istaago wuxuu leeyahay kaatibka marka ina aqwى طuruqi hadihi اlqisati warada cinda tirmidiyi fi jaamicihim duruqda ay qisadanu ku soo aroortay marka la ururiyo dariiqa ugu xooga badan ay qisadanu ku soo aroortay oo waxaa dariiqa uu wariyey alimaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica wa qaala canhu tirmidi tirmidi markuu qisadan sidaa usoo ururiyey meesha uu keenay wuxuu yidhi hada xadiiثu xasanu غariibu la nacrifuhu ila min hada اlwجه xadiidkan waa xadiid xasana hal wadana ku socda wadadan mooyaane meel kale oo markaa uu heshadaayey markaa ma jirto waصaxaxahu alxaakim xaakimna wuxuu yidhi xadiidkan waa صaxiix xaakimna طabcan caado waxa uu ah ama muxadisiintu ay ku sheegaan nin aad iyo aad u fududeeyay inuu yahay xagga tasxiixa wax badan ama ka fiirsan bay leeyihin watacaqabahu adahabiyu qaa'ilan waxaa marka cirbiyo dabagalay qisadan markii lasoo sardiyey dahabi baa dabagalay qisadan wuxuu yidhi aniga far baa ii taagan kow wuxuu yidhi adunuhu mawduucan wa bacdahu baail adunuhu mawduucan wa bacduhu baatilun wuxuu yidhi waxaan moodayaa qisaduna inay tahay qiso la dejiyey oo la sameeyey oo raad aanan lahayn wa bacduhu mabaatil qayb ka mida qisadanna waaba baatil wax kama jiraan yani markuu leeyay mawduucan iyadoo dhan baa laysku ururiyo waa la dejiyey qayb ka midana waa baatil buu yidhi wa bayana ictiraadaatihi calaa sanadi riwaayati wa matniha wawasafaha binnakaara markaasu wuxuu wa wasfiha binnakaara wuxuuna caddeeyey ictiraadaadka iyo diidmada uu ku soo arooriyey sanadka iyo qisadana ku soo aroortay iyo matnigeeda waa wasfa wa wasafahaa inaad tiraahda ama wasfiha binnakaara kadibna wuxuu ku sifeeyey inay munkar ay tahay bal yufhamu min kalaamihi shakuhu fi riwaayati kulliha hadalka alimaamu dahabi ninkay u korgalaayey waxaa laga fahmaya hadalkiisa inuuba ka shakisan yahay riwaayadan oo dhanba uu diidan yahay uu leeyahay waxaan nama dhicin xaggana ma aadin arrintan nama dhicin fa ama intiqaadu lisanadi soo maaha marka loo baxo naqdinta uu naqdiyey ama wax ka sheega uu wax ka sheegay sanadka faqad qaala can cabdiraxmaan ibni ghaswan raawiha waxa uu ka sheegay ninka lagu magaca bdiraxmaan ibni khaswan oo ibnu qiraad lagu magacaabo oo ninka oo dhan isugu soo ururi doonta wuxuu yidhi lahu manaakiir axaadiid aan la oqoonin buu wariyaa uma qaala markaas wuxuu yidhi ankaruu maa lahu xadiiduhu can yunas ibni isxaaq fii safari nabiy sal اla alay slam waxa ugu yani fog ay culummadu aad iyo aad u yani ay u fogaysteen waxaa ka mida xadiidka uu ka wariyay yunas ibni isxaaq oo ku saabsanaa nebiga sal alla alay sl safartii uu galay wa huwa muraahiqin isagoo markaa qaangaara maca abi aalibin ila shaam uuna la safray xaggaa iyo shaam adeerkii abu aalib qisadan marka wuu duray sanadkeedii buu duray wa ama intiqaaduhu lilmatni sooma matniga marka loo baxo naqdinta uu geliyay faqad qaala wuxuu yidhi huwa xadiidun munkarun jiddan waa xadiidkan waa xadiid munkar ah maxaad munkar ku tiri marka alimaam adahabi dhowr arrimood buu keenaya kow wa ayna kana abu bakrin abubakr halkuu joogay buu le waqtiga kan la leeyahay ilan qisada waxaa ku soo arooray abubakar baa wuxuu la diray nebiga sal alla ly jirkiisa bilaal buu la diray riwaayaadka qaarkood baa marka soo ururinaya saaxiib alxiq almakhtuum iyo dadka isku dayay inay noocan ma qisooyinka saxda uun soo arooriya way ka dheeraadeen mayan soo aroorin wuxuu yidhi kay ayna kana abubakr abubakr halkuu joogay kana ibna cashara siniin toban jir buu ahaa kow inahu asqaru min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bisanatayni wa nisf abubakr nebiga wuxuu ka yaraa laba sana iyo bar waina kana bilaalun fi hada alwaqt bilaal halkuu joogay qisada ilan waxaa kusoo aroore abubakar baa diray bilaal buu la diray abubakarna waa rasuulka sal ly slm bu laba sana iyo bar ka yara bilaalna waqtigaa halkuu jira buu leeyay faina abaa bakrin lam yashtarih ila bacda almabcath abubakar ma aanu soo gadan bilaal addoon ahaan uma soo gadan ilaa markii nebiga sal ly slm lasoo saaray kadib mooyaane walam yakun wulida bacd maba la dhalinba waqtigaa abu bilaal maba dhalan buu leeyahy faإida kana calayhi khamaama kaba dhig haddayba duruur ay jirto tudilhu haraynaysa kayfa yutasawaru an yamiila fay shajari sidee caqliga u geli karaa in harka geedka markaa usoo jalleec xaggiisa lianna dila alghamaama maxaa yaele hadday duruuro ay jirto harka meesha imanaya yucdimu faya shajarati geedda harkeeda marka ma imanaya ila duruur baaba jirtay harka halku ka imanaya ilan qorax baa inay jirto alatii nazala taxtaha way hoos harsaday walam nara nabiya sala allahu alayh wasalam mana aynaan arkin buu leeyahay nebiga sal alla alay wasalam dakara abaa taalibin qad biqowli raawi iyadoo maalin maalmaha ka mida laga bilaabo maalinta iyadoo nabiga sala allahu aleyh wasalam abu taalib uu soo xusuusiyey oo yidhi ma xusuusataa maalintii xagga aan tagnay shaam aanu tagnay raahibkii aan la fadhiisannay cashadii aan la cunnay hadalka uu ku yidhi weli lama haya mar keliya iyadoo rasuulka sal ly sl arrinkaa uu ka hadlay walaa tadaakaratu qurayshun qurayshna ma ayan ka hadlin oo iskuma sheegin walaa xakatu ulaa'ika alashyaakh maca tawaafuri himamihim wa dawaaciihim calaa xikaayati mili dalik quraysh raggeeda waaweynna kamayan hadlin iyadoo himamtuna meesha ay jirayso waxyaaba dawaaci fara badan oo keeni kara inay arrinkaa ka wada hadlaan falow waqaca buu le arrinkaa hadduu dhici lahaa lashtahara baynahum ayama ishtihaar aad buu caanbixi lahaa buu yidhi wala baqiya cindahu xisun min annubuwa arrinkaana dareen buu ku reebi lahaa nebiga sal alla alay wasalam walamaa ankara majii'a alwaxyi ilayhi awala bigayri xira wa ataa khadiijata khaa'ifan cala caqlih walamaa dahaba ila shiwaahiqi aljibaali liyarmiya nafsa arrinka hadduu dhici lahaa nebiga sal alay wasalam ma fogaysteen markuu waxyiga ku soo degay isagoo qaaru xiraa ku jira khadiijana uma imaadeen isaga oo baqanaya caqligiisa oo uu leeyahay aad baan u baqanaya mana ayaan dhacdeen inuu rasuulka sal lla ly slam buuraha fiidooda intuu fanto buuraha fanto fiidooda dul istaago uu ku fakero inuu iska soo tuuro ilaan wuxuu ahaan lahaa ilaa raahibkii baa u sheegay nebidnimuu sugi lahaa saddexdaa arrimoodda ma dhici lahayn buu yidhi haddana wuu sii wada wa ayضا falow ahara hada alkhawfu fi abi طaalibin arrinka kan baqdintan ee uu sheegay ninka raahibka ah haddii ay saamayn ku yeelan lahayd abu طaalib waraddahu oo markaa uu celin lahaa kayfa tatiibu nafsuh an yumakinahu min asafari ila shaami taajiran likhadiija say nafsadiisa ku aqbalaysaa inuu mar kale haddana u yidhaahdo khadiijo u shaqeeyo aad xaggaa shaam mar dhowr jeer markaa uu ku noqnoqdo adahabi waa meesha naska kan ee soo orora qisada wuxuu kala dhacay meel aanan dhoweyn sanadkana meel buu ku hubsaday kadibna alfaadii xabad xabad buu u niqaashay maxaale sanadka markaa dib ugu laabatay waxaa soo baxaya abuubakar baa diray bilaal buu diray intaba darishadu kala dhacay inta aynaan usii gudbin horay waxaan u baahanahay shajarat alisnaadka meesha ku qoran inaad aragtaan oo dib ugu laabataan oo dheer oo sheekhu markaa meesha uu ku sheegay asaaniidda qisat buxayra raahib ay ku soo aroortay laba iyo toban masdar baa soo xigtay qisadan iyada ah tirmidi baa soo xigtay alimaamu dahabi baa soo xigtay abu bakr ibn abi shayba fi musanafihi maxamed ibn shayba baa soo xigtay abu naciim alasbahani baa soo xigtay ibn abi dunya alxaakim albayhaqi alkhatiib albaghdadi alwaaqidi altabari ibn isxaaq intu waa labaiyo toban masdar masaaniidda oo dhan marka lasoo ururiyo waxay isugu soo biyo shubanayaan ninkaas sare ee meesha ku yaalo tirmidi uu ka warinaya uu leeyahy alfadl ibn sahl abulcabaas alacraj albaghdadi oo uu yahay cabdiraxmaan ibn ghazwan uu ka warinayo qaraad abu nuux ninka lagu magacaabo isagana yunis ibn abi abubakr ibn abi muusa abuuhu sanadku sidaa wey aakhirka marka usoo laabay meesha aad taagnayd wa fi lxadiidi buu leeyahy dabcan xadiidkan dahabi ra'yigiisu ka hadlay laakiin culimmadu markay daba galaan waan soo dhacsan doonnaa in sha allah subxaana wa tacaala wa fi lxadiidi alfaadun munkaratun tushbihu alfaada aturaqiyati xadiidka waxaa ku soo orore alfaad fara badan oo munkar ah oo la diido oo u eg midda markaa ay dadka suufiyada ay isu sheeg sheegaan waxaa dhacay waxaa inta ka baxay waxaa buubay sheekooyinkooda kale u eg tahay maca ana bna caa'idin qad rawaa macnaahu fi maghaazihi duuna qowlihi ibnu caa'id ninka la leeyahay waa uu soo wariyey qisadan wuu soo arooriyey oo wuxuu ku sheegay kitaabkii uu kaga hadlayay maghaazidii duulaanada nebiga sal alla alay waslam uu sheegay u galay ma sheegin marka waa bacatha macahu abubakrin bilaalin ilaa aakhirihi wuxuu ka ilaaliyey marka inuu kusoo soo arooriyo abubakr baa wuxuu diray bilaal buu nebiga sal alla alay slm la diray taa ma sheegin buu leeyahy faqaala markaasu wuxu yidhi xadaanaa waliid bnu muusa qaala abaranii abu daawuud sulayman bni muusa fadakarahu bimacnahu macnihiisu marka sheegay idan ibnu caayid wuxuu leeyahay qisadan wuu ictiraafsanya lakiin wuxuu yidhi waxaa caqligal aanan ahayn in meesha lagu soo daro la yidhaahdo abubakr baa diray bilaal buu diray nebigu la diray ilaan abubakr nebiga sal ly sl laba san iyo bar buu ka yara waqtigaana bilaal lamaba iibsan oo addoon ahaan marka uma soo hantin oo uma soo milkin abubakr radi allahu canhu waqtigaa bilaal maba dhalan buu leeyahy marka qisada qise caqli galab maaha intaa markuu yidhi wuxuu leeyahay kaatibka doctor eh, akram dia alcamari wuxuu leeyahy wainamaa suqtu kalaama dahabiya bitamaami waxaan u soo arooriyey oo u soo kaxeeyey kalaam alimaam adaahabi oo taam ah liannahu aclamu man intaqada hadihi riwaaya maxaa yeele isaga ayaa ugu aqoon badan dadka riwaayadan wax ka sheegay isaga ugu aqoon badan fadlan cama yakshifuhu kalaamuhu min cinaayatin baaliga binaqdi almutuuni wacadami aliqtisaari cala naqdi alasaniid waxaaba arrinkaa kumaba ay sii jirtaba hadalkiisa waxa uu muujinayo ah daryeelka qotada dheer ee uu siiyey in uu wax ka sheego mutuunta ee aanu ku gaabsan sanadka ilan muxadisiinta caada waxa waa inay yidhahdaan sanadka hebel baa ku jira waa daciif laakiin ninka intaa uma dayna wuxuu isku dayay sanadkan matnigan soo arooray inuu mid mid markaa u niqaasho sidee ku dhici karta abubakar oo laba rasuulka sal alay slam saa ugaga yar say ku dhici kartaa abu aanan dhalin say ku dhici kartaa iyada oo duruur ay jirto in la yidhahda geed baa hareeyey oo duruur baaba jirtay harka halkuu ka imanaya say ku dhici kartaa buu leeyahay in quraysh aanay arrinkan aanayba ka hadlin say ku dhici kartaa rasuulka sal lla ly slam in isagoo maalin uun sheegay xataa aan la maqlin say ku dhici kartaa mar haddii abu taalib loo digo la yidhi war ninkan dadkan ka ilaali inuu haddana mar kale uu khadiijo uu raacyu yidhahda beec mushtargal intaba markuu soo arooriyey wuxuu leeyahay kamaa yatahimu bacdu almuxadisiin sida ma aragtay ama kamaa yatahimu kamaa yatahimu lbacd almuxadisiin sida ay muxadisiinta qaarkood ay markaa ay amaba yahtamudaas ayaa ku wanaagsanaa leh sida ay ihtimaam u siiyaan bacd almuxadisiin oo iqtisaar cala alsaniidi sida ay yeelaan isaga ma samayn marka wuxuu leeyahy marka wa kana ibnu sayid innaas ninka lagu magacaabo ee dhintay sanata arbacin wa halaaiina wa iyo soddon iyo buu dhintay ninka kan qad tacaqaba riwaayaة الtirmidiyi wanabaha calى ma fii matniha min nakara isagaa dabagalay riwaayat اlimam الtirmidi wuxuuna ku baraarujiyey matniga waxa ku soo orora nakara aan la aqbali karin lakinahu xasra الnakarata fi irsaali abi bakri maca الnabiyi bilaala aladi warada fi akhiri riwaya lakin ibnu sayid الnaas marka uu ka daba qaatay riwaayaddii uu soo arooriyay alimaam الtirmidi waxa uu ku koobay uu keliya nakarada diridda uu diray abu bakr uu nebiga la diray bilaal oo ku soo orora akhiri riwaaya intaa un buu keliya ka hadlay marka wuxuu leeyahay sheekha walacala alxaafida الذهبية المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة استفاد منه في نقده, في نقده لمتن الرواية waxay u badan tahay marka alimaam الذahabi oo geeriyooda toddoba boqol iyo afartan iyo toddoba inuu ka faa'iiday ninkan ibnu sayid الnaasi naqdinta riwaayadda oo bimacnaa waxaa wax ugaga bidhaameen naqdinta ibnu sayid الnaas oo ibnu sayid الnaasi ayaa kaga horeeyay alimaam الذahabi naqdinta la naqdiyay riwaayadda وkadalika faina ibn الqayim المتوفى سنة واحد وخمسين وسبعمائة الهجرية أفاد منه فيما يبدو حين بين أن ذكر بلال في الرواية خطأ فاحش waxaana muuqata ibn الqayim ee toddoba boqol konton kow isagana geeriyooday sida muuqata inuu isagana ka faa'iiday oo uu caddeeyey sheegidda la sheegay in bilaal lala diray ee riwaayadda ku soo orortay khata cad inay tahay bal yumkinu ictibaaru bni isxaaqin أول من شك في بالرواية باستعمال صيغة التمريض يزعمون ثلاث مرات bal waxaa la dhihi karaa marka ibnu isxaaq inuu aha ruuxa ugu horreeyay shaki geliyay riwaayadan iyada oo uu isticmaalay siiqat الtamriid yacni siiqadii bugtay yazcumuuna waxay sheegayaan saddex meer saddex jeer buu sheegay idan waxaan leenahay haddana hadalkan markaan ku darno wa qaala alxaafid ibnu xajarin wuxuu yidhi bacda an naqla tawfiiqa nuqaadi liqaraad marka uu soo guuriyey nimanka nuqaada ah waa sida ay u naqdiyeen ninka qaraad buu wuxuu yidhi walahu cinda atirmidi xadiidu min riwaayati abi muusa alashcariyi fiihi alfaadun munkara ninkaa waxaa u sugnaaday xadiid oo cinda alimaam atirmidi oo laga wariyay abu muusa alashcari alfaad fara badan oo munkar ayaa ku jirta intan marka wa qaala fi tacqiibi markaas wuxuu yidhi marka uu cirbiyey eh, oo uu dabagalay calaa dikri abi bakrin wa bilaal sheegista la sheegay abubakr iyo bilaal wuxuu yidhi biana hadihi lafdata lafdadan aad arkaysaan oo leeyahay abu wuxuu nebiga sal alla ly sl la diray bilaal la leeyahay mudrajatun fi hada alxadiidi xadiidkan ayaa lagu soo daray mutaqaطicatun min xadiidin aakhara xadiid kalea laga soo gooyey wa fi ljumlati isku soo duuduuba hiya wahmun waa khalad min axadi ruwaatihi ruwaayadiisa qaar ka mida markaa ka dhaca idan waxaan leenahay kow ibnu sayid innaasi baa wax ka sheegay oo geeriyooda toddoba boqol iyo soddon iyo afar number laba waxaa wax ka sheegay alimaam addahabi oo geeriyooda toddoba boqol iyo afartan iyo sideed number saddex wax wax ka sheegay alimaam ibnuqayim oo geeriyooday toddoba boqol iyo konton iyo kow number afar ibnu isxaaq oo ah ninka riwaayaadkan iyo waxaan dhan sardintiisaba keene ayaa hadalladiisa waxaa laga dhadhansaday markuu le waxay sheegeen ama dadku waxay sheegaan yacni saddex jeer markuu soo celceliyey inuu noocan maa riwaayadaas aanu ku qanacsanayn nambarka kale imaam ibn xajar alcasqalaani oo toddoba boqol iyo wax la jira siddeed boqol iyo qarni taasica ayaa wuxuu leeyahay lafdada ah in abubakr baa wuxuu dira bilaal nebigu la dira waxaa waay wax hadal aan macquul ahayn ee meesha lagu soo daray meesha marka waxaan fahmaynaa lafdiga ah arsala abubakrin bilaalan maca annabiyi ila shaam lafdiga ah inaan iska halmaanno oo taarikhdu marka aanay ku jirin wajazahu allah khayr saxbar xiq almakhtuum ma soo aroorin dadka isku daya inay si gaara u sheegaana waa ay ka saaraan laakiin kutub tiro badan baad ku arkaysaa maxaa caqligaaba diidayaba nin nabiga sal alla lay slam ka yar inuu qof kale markaa la diro intaa markaan ka soo baxna kadib wa min hada alcard bandhiga kan ee xadiidiga ah yatabayanu ana naqda ala'imata lihadihi ariwaayati yansabu cala almatn waxaa caddaanaya dabagalka culimmada ay dabagaleen oraahdan meesha la soo arooriyey inay dhammaanteed isugu soo biyoshubanayso matniga xadiidka wa khaasatan alfaqraة alakhiira min alriwaayati alatii tadkuru aba bakrin wa bilaalan gaar ahaan faqrada ugu horaysa laynka ugu dambeeya dheh ee riwaayadda ee si gaara ah u xusaysa abu iyo bilaal baa la daba kacay waqad bayana alalbaniyu ana aljazariya صaxaxa اlisnaada alimaam albani wuxuu caddeeyey sheekh naasidiin albani in jazari uu saxiix ku sheegay sanadka wa qaala markaasu wuxuu yidhi wadikru abi bakrin wa bilaalin fiihi hayru maxfuud sanadka waa saxiix laakiin in meesha lagu sheegay abubakr iyo bilaal sanadkaasu maxfuud maaha wacaqaba alalbaniyu bidikri ma warada fi riwaayati albazari wa arsala macahu camahu rajula markaasuu albani markuu intaas soo arooriyayba wuxuu yidhi wuxuu haddana raaciyey waxa riwaayadda ku soo orotay albazaar ee leh nebiga salى اllahu عalayh wasalam arsala macahu camahu rajulan arsala macahu camuhu rajulan adeerkiibaa wuxuu la diray nin arsala macahu camuhu rajulan adeerkiibaa nin la diray marka meeshii la dhihi lahaa bilaalan buu wuxuu ku bedelay rajulan mima yacmalu aw yajcalu ixtimaala tasxiifi fi cibaarati xadiidi tirmidiy qawiya oo markaa keeni kara in tasxiif inuu ku dhacay suurtagalka suurtagal aad iyo aad u xoog badan inuu noqon karo oo tasxiif iyo noocan maa wuxuun inay si isu dhaafeen xadiidka alimaam tirmidi rajulan wa bilaal way isbedeli karaan marka oo marka inaan nidhaaho waxay ahayd wa arsala macahu camuhu rajulan meesha laga dhihi lahaa wa arsala macahu camuhu bilaalan meesha laga dhihi lahaa laakin tabqa sucuubat tasxiifi abi bakrin ilaa camihi lakin waxaa adag in la yidhaahdo waxaa isku bedelmay ama la isku bedelay abubakr iyo cam laba kelmadood isku wasni xataa noqon kara maa lakin rajulan bilaalan waa la isku khaldi karaa lakin abubakr iyo camuhu macquul maaha وعlى أyati xaal waxay ahaataba faإna wujuda الnakarati fi اlfaqraةi الأkhيiraةi laa yacni ضacfa sa'ir الriwaayati qaybtan dambe ee ku soo orortay xadiidka ee nakaarada iyadoo muujinaysa macnaheedu ma aha in xadiidka intiisa kale uu daciif noqday xadiidku marka waa saxiix maadaama sanadu saxiixan maadaama sanadku uu saxiix yahay wa qowlu dahabiyi fii qiraad lahu manaakiir hadalkan imaamu dahabi uu leeyahay ninka qiraad la leeyahay manaakiir buu wariyaana laa yu'ahiru fii tawfiqi tawhiiqi wax u dhimi mayso inuu qiraad uu noqday nin muwahaq cinda alculamaa limaada liana athiqata qad taqacu fii riwaayati almanaakiiru maxaa yaele qofka hiqaa ah riwaayadiisa manaakiir baa soo geli karta wa yuxtamalu minhu dalika ida lam yugthir minha waana la yska cafinayaayo waa laga yani waa loo dulqaadanaya haddaanu badin wa ama tawasucu dahabiyi fi raddi sa'iri riwaayati limujaradi ixtimaalaatin limujaradi ixtimaalaatin qaabilatin lilniqaashi walaa taslixu adilatan liلطacni fi sa'iri riwaayati falaa mubarira lahu ama inuu saa ugu sii fogaado alimaam dahabi in uu riwaayadda oo dhan uu darishada uu kala baxo bimujarad suurtagallo noocan maa isaga uu istusay oo runtii la niqaashi karo adilana aanan u suuban inay riwaayaddii inteeda kale ay tacnido falaa mubarira lahu wax cudurdaar cudurdaaroo keenaya markaa mala meesha waxaan leenahay marka qisadii wixii dagaal loo galay waan soo ceshanay qisada waa saxiix baan leenahay in nebiga sala allahu calayh wasalam uu xaggaa iyo meeshaa aaday buxayra raahib inuu la kulmay in cajaa'ibtaas ay dhaceen waan sugaynaa laakiin waxaan diidannahay oo culimmadeena ay noo diideen in meesha lagu soo daro abubakr baa bilaal diray nebigu la diray intaa marka madaxeena waa idinka saarna waa daciif maadaama meesha la dhigay intaa marka laga soo baxo kadib wa yumkinu an taطma'ina الnafsu ilى ihbaati safarihi maca camihi ilى busra waxaa marka suurtagala inay nafsaddu ku degayso in la sugo safarkii nebiga sal اlla alay wasalam uu galay oo adeerkii uu la galo busra la aaday wa taxdiiri الraahibi buxayra licamihi min yahuud wاlruumi biاlictimaadi calى riwaayati الtirmidi iyo in uu ninkii raahiibka ahaa u digay nebiga sal alla lay slm adeerkiisa uuna ugaga digay yahuudda iyo ruumaankaba iyadoo marka aan cuskanayna riwaayadda imaam tirmidi waxaan leenahay way dhacday in ninkii raahibka uu yidhi war maxamedow abu taalibow ninkan nin sha'nigiisu sahlan yahay maaha ee hadda kadib waxaad ka ilaalisaa nimanka yahuudda iyo ruum inay markaa far la soo aadaan iska ilaali والاستئناس بالرواية الضعيفة الأخرى مثل رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المتوفى سنة خمس وثلاثين ومئة وهو من التابعين المعنيين بالسيرة والاستئناس marka hadalkan wuxuu ku jaran yahay hadalkaas kor aan soo sheegnay ilaadaas iyo wالاستئناasi inaan weheshano بالروايات الضعيفة الأخرى riwaayaadka kale ضaciifkaa meesha ku soo aroray sida riwaayaat ibn oo uu ka wariyay cabdullaahi ibn abi bakr ibn moxamed ibn camr ibn xasm alansari ee geeriyooday kun ee geeriyooda boqol iyo soddon iyo shan waana nin taabiciinta ka mida siiradana daryeel gaara ah siin jiray walaakina isnaada bni isxaaqin hada mucdalun daciif laakiin sanadka kan ibnu isxaaq uu ku wariyey waa mucdaloo laba raawi baa ka maqan waana daciif raqma ictimaadi mucdami almu'alifiina cala hadihi riwaayati fi qisati buxayra iyadoo haddana ay jirto mu'alifiinta say u badan yihiin marka ay qisadan ay ka hadlayaan waxay ictimaadaan oo ay cuskadaan riwaayadda uu wariyay ibnu isxaaq laakiin taa war baa ku jira buu leeyahy wakadalika riwaayatu abi mijlisin abi mijlisin laaxiq ibni moxamed almutawafaa sanata mia wa sita biisnaadin saxiixin ilayhi lakinahu mursal waxaa la mida riwaayadda abu mijlis uu wariyey ee isagu geeriyooda boqol iyo lix sanad saxiixan ku wariya laakiin waa mursaloo saxaabi baa ka maqan wakadalika mursal zuhriyi baa la mida isaguna war baa la geliyay wakadalika faina hamata riwaayatayni min طariiqi اlwaaqidiyi awradahuma ibnu sacdin wa abu naciimin alasbahaniyi waxaa jirta laba riwaayaad kale oo ee lasoo wariyay xagga iyo waaqidi oo uu sheegay ibnu sacd iyo abu naciim alasbahani ay sheegeen wa mithlu lwaaqidiyi ninka waaqidi lagu magacaaba ee mu'arikha ah yusta'nasu bimarwiyaatihi waxa uu soo xigto waa la weheshadaa idaa lam yukhaalif hadduusan waxba khilaafin wain kaanat marwiyaatuhu laa tanhadu lilixtijaaji inkastoo waxyaabaha uu soo xigto aanay ahayn waxyaabaha u suuban kara inay u hinqadaan in lasoo deliishado bal walaa yuctabaru biha fi taqwiyati adaciifi cinda culamaai alxadiid xitaa looma tixgeliyo axaadiis iyadu iskabta ee la leeyahay marka isbiirbiirsato saxiix xasanu ligayrihi bay gaaraysaa waxyaabaha loo tixgeliya maaha intaa marka waxaan kaga baxaynaa oo aan dhowr jeer aan soo sheegnay kitaabka aan ka hadlin waa kitaab academia maaha uun keliya qiso kastoo la sheegay dhegta aan gelin lakiin waxaan dabakacayna raggi wariyey iyo sida ay u wariyeen maxaa khaldan maxaa saxsan si cala alaqal yowma alqiyaama ilahay na u hortagno ilaahayo waxaan raacnay waddadii saxda ahayd waxaan raacnay waxay culimmadu ay noo sheegeen oo khayra wadda saxana waan ku baarnay asaaniidda shay khuraafaana adan marka ilahay subxaana wa tacala aadan la hortaagin aadan la hortegin marka waxaan leenahay waxa way dhacday qisadan idad ah buxayre inuu la kulmo waa ii dhacday in maaduubata cashaa loogu yeero waa ii dhacday in uu cajaa'ib uu sheegay waa ii dhacday in nabiga sal alla aleyh wasalam adeerkii loo digay oo layihi war nimankaa ka ilaalin waa i dhacday waxaan diidnay uun keliya halkaa meel haddana waxaan leenahay iyadoo riwaayaadka markii mid mid loo aan si gaar haddaan kala shaandheenona riwaayad walba gaarkeeda aan u qaadanno keligeed ma toosnaanayo oo ma toosnaanaysa laakiin markaan ururino oo niraha riwaayat abi isxaaq iyo tii abi majlis iyo tii zuhri iyo tii kale markaa waaqidi iyo tii abu nuciim alasbahani intaba markaan ururin waxaa noo soo baxaya qisaduna inay asal lahayd waxna ay ka jireen intaa markaan ka soo baxna kadib waxaan u imaanaynaa nimankan lagu magacaabo orientalisiska oo ama mustashriqiinta ee ku takhasusa diraasaatan istishraaqiga waxay rabaan qisadan inay wax kale kala dhex baxaan waxay leeyihiin oo sheekhan uu noo sheegi doonaa waxay leeyihiin nebi moxamed markii uu la kulmay calayhi salaatu wasalaam ninkan buxayra rahi markuu la kulmay buu wax ka bowsaday tacaaliimtan oo meelaha uu la yimid waxyigan dadka uu sheegayana ninkaas wax badan ka qaatay marka tii unbuu diin noogaga dhigan mooyaane wax kala maaha waana arrinka la soo celeliyo leeyahay qur-aanka waxaa ku qoran iyo old testament waxa ku qoran iyo new testament waxa ku qoran iyo gospelska waxa ku qoran o dhan waa isku mid qisat yuusuf intan way ku qoran tahay intan way ku qoran tahay asxaabulkahfi inta way ku qoran tahay xaggana way ku qoran tahay waxyaabahay marka sheegaan tiiba haddana niqaash kale marka u baahan waqad xaawala bacdu almustashriqiin nimanka mustashriqiinta qaarkood waxay isku dayeen an yabniya cala hadihi alqisati ittihaamaatin fiiha mujaazafatun cilmiya in ay ku duldhisaan tuhunno qardajeex ah oo xagga cilmiga marka loo baxo wax suubada aanan hayn xayثu zacamuu waxay sheegteen ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam talaqaa cilma الtawraati can buxayra waxay yidhahdeen nebiga sal اlه alيه wasalam tawraadka ayuu wuxuu ka bartay ninka lagu magacaabo buxayra su-aal marka id kayfa yucqalu marka sidee caqligal u tahay marka waxaan u baahanaa inaan criticism samayno sidee caqligal u tahay an yatalaqa الnabiyu fi sini thaniyati cashara cilma الtawraati fi saacati الطacaam say suurtagal ku tahay nebi labiyo toban jir ah inuu towraadoo dhan lagu baro hal saac oo la yidhi kaalaan wad cashayna hal sac buu wuxuu ku barta towraadka o dhan old testament o dhan baa lagu dul aqriyay bay leeyiin alatii iltaqaa khilaalaha bibuxayra uu la kulma buxayra waa hal sac bay ahayd maba dhammaynba laga yaabo cuntada inay toban daqiiqaba markaa la fadhiyey say ku suurtoobas waa su'aal namber labo wa huwa ummiyun laa yuxsinu alqira'ata walkitaaba waana ummi waxna ma qora waxna ma aqriyo oo lama dhahayo xitaa soo aqrisa bugaagtan markaad ka soo bogatid igu soo celi ma dhihin fadlan can xaajizi luga waxaaba taa kaaga sii daran waxaaba waxaa jiray marka maaragtay communicationka xaggiisa marka loo baxo iyo wadahadalkana xaajiz baa jiray oo waxba teed baa jiray id lam yakun qad wujida fi dalika alwaqti tawraatun walaa injiilun bilugati alcarabiyati waqtigaa ma jirin kitaab tawraada iyo kitaab injiilo carabi ku dhigan nebiga sal ly slm waxaan carabi ahayn nama oqon weligaa ma maqasha nebiga sal ly slam ama yahuudiyadu ku hadli jiray ama ingiriis buu ku hadli jiray lama oqon وإida kana almaqsuudu radda usuuli اlislaami ila الtawraat haddiise ujeeddada nimankan mustashriqiinta ay leeyihiin ay tahay in diinta islaamka waxa ku soo arooro dhan ay u celiyaan oo reference ugaga dhigaan tawraadka hadduu arrinku sidaa yahay su-aasha imanaysaa waxay tahay faأyna aharu tacaaliimi الtawraati tilk fi xayaati rasuli sal اlla alay waslam maxaan u arki weynay oo halkay ka baxday raadka tacaaliimta nebiga sal اlla alيه wasalam uu ka soo qaatay tawraadka maxay nebiga sal lla ly slm noloshiisa wax uga bedeli weyday wma bayna liqaahi wabuxayra bibuxayra wa bicatihi amaaniyat cishuruuna sana waqtiga uu buxayra uu la kulmay iyo waqtigii nebiga laga dhiganay siddeed iyo labaatan sana ayaa udhexaysa mana hayna walaa yowm waaxid iduu nebiga sal lay slm towraad wax la xihiir uu sheegayo idan marka sida nimankii kale ee axaadiidka wax ururiyey oo meesha lagala baxan waxaan leenahay kow ninkan da'diisu waa labayo toban jir number labo janis wax la ysugu sheegay meesha ma jirin oo waxay ahayd jalsa ma'duba martiqaad yar oo laga yaabay in yar markaa inuu markaa ay wada fadhiyeen tan kale dad kaleaba la joogayba xitaa abu taalib wuxuu dhihi karaa war niyo nebinimadaada ma ogiye ninkaa markuu kugu dul aqrinaya waan ogayga aamus xujuu ka dhigan lahaa tii lama hayo arrinka kale soo weliye wuxuu yahay waa ummi waa illitrid nabiga sal ly sl waxna qora waxnama aqriyo arrin kale wuxuu yahay kutubtan maanta la wado ee faransiiska iyo ingiliishka wax kasta ku qoran aad arkaysaan waagaa lama oqoonin towraad ama injiil ku qoran carabi ku qoran kaba dhigba waxaanay sheegayaan wuuba ka qaataba ayib maxaa loo arki waayey iyadoo nabiga sal ly sideed iyo labaatan sana ka soo wareegtay yoom waaxid isagoo sheegay ayaad tawraadka ku soo aroortay ama noloshiisa maxay wax ugaga badi weeyey aayaadka ku qoran tawraadka marka meesha waxaa ka baxay fahiya tumla calayhi bukratan wa tii nimankii lahaa hadalkoodao kala wey wa ama binisbati limacluumaatina can buxayra laakiin marka aan u baxno macluumaadkeena la xiriira buxayra faina almasaadira laa takaadu tattafiqu cala shayin bisha'nih masaadirta referenceska taarikhda marka dib loogu laabto iskumaysan waafiqin ninka buxeera leeyahy baaba la isku haystaa sheekadiisa bal hiya mutadaaribatun fi smi bal waa mid iyo isbaraanbaraysa marka loo ba xagga fa maratan ma marka qaarkiis marka loo laabtay historical referenceska jerjis baa la sheegaya taarikhda waxay leedahay magaciisa waxaa jerjis wa ukhraa mar kale jerjis wa thaalita mar saddexaad sarjis ama sarjis wa raabic marka afaraad sarjis wamara mar waxay leedahay inahu mushtaqun min alaaraamiya macnahu lmuntakhab magacan waxaa lagala soo dhex baxay oo laga soo dhambashay asal aaraami ah o aramik languageska ah ee loola jeedo almuntakhab mid la doortay wa ukhraa waxay leeyihin min asuryaaniyati waa laga keenay macnaahu alcaalimu almutabaxir ninka caalimkaha badda ah weeye wamaratan waxaa laleeyahay yunsabu liqabiilati cabdilqays waxaa leeyahy ninka kan reer cabdilqays buu ka dhasho fahuwa cabqasiyun wamaratan waxay leeyahy huwa nasraaniyu wamaratan waxay leeyahy huwa nasraaniy huwa yahuudiy idan waxaan haynaa magaca oo intaa jeer laysku khilaafay waxaan kaloo haynaa magaca iyo meesha laga soo qaatay oo haddana laysku khilaafay haddana waxaan haynaa abtarsiimaha ninka kan iyo dalka uu ka soo jeedo oo nin wal meel markaa uu ku dhuftay idan iyada xitaa inta aan wax la naqdin ka hor waxaan u baahannahay kow waxaan leenahay culamaa almuslimiin wax ku duldhisay horta calaama su-aal baa idin saaran namber laba waxaan leenahay nimankan iyagu mustashriqiinta inteedaan ka hadlinba ninka kan horta magiciisa meel saara markaad meel saartaan wuxuu naqdiye taanna waxaan ku ognaha runtii scientific researches nimanka westernka ay sameeyaan waxay isku dayaan ama ay dhahaan qofka markuu wax qoray waa inuu objectivity yeesho mawduuciya waa inuu yeesho nambarka koowaad arrinka labaad qofku waa inuu noqdo nin marka meel uun isku kuuso waa inuusan noqon naka kale waxay dhahaan waa inaanu jirin preconceptions waa inaanu jirin prejudgment waa inuusan jirin oo hore waxaadan u xukmin shuruudda marka laga soo baxo kadib waxay leeyihiin aad waxa aad niqaashaysa ama qoraysid qor waana waxa jaamacaadkan ay ku dhigaan akademi ahaan loo sheego annagana waxaan codsanaynaa intii oo kale in la maro oo horta magaciisa meel soo dhiga kow arrimaha kale dhowrka su'aaloo meesha aan ku tuurnana waxay u baahayn marka in laga jawaabo marka waxaan leenahay alkura fii malcabikum idinkaa jawaab laydinkaga baahanya shuhuudu xilfi almuayibiin shuhuuduhu xilfa almutayibiin haddana waxaan usoo gudbaynaa qiso kale lagu magacaabo nebiga sala allahu caleyh wasalam inuu ka qayb qaatay heshiis isgaashaan buuraysiya oo ay gunteen niman lagu magacaabo mutayibiin dahabat riwaayat lwaaqidiyi wabni isxaaqin بدون إسناد إلى شهودهم ذهبت رواية الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد إلى شهوده حرب الفجار بين قريش وكنانة من ناحية وقيس عيلان من ناحية أخرى riwaayadii waa qidi uu wariyey ita bni isxaaq iyadoon sanad aanay sheegin ayaa waxay ku tageen in nebiga sal alla ly slm uu ka qayb qaatay dagaal lagu magacaabo xarbalfijaar dagaalkaana inuu dhex maro qoraysh iyo kanaano oo meel ka soo jeeda iyo qaysi ciilaan oo meel ka soo jeeda laba qabiil buu marka dhex maray wa hiya xarbun fii itaari alacraafi walaxlaafi aljaahiliya waana dagaal runtii ku durarsaday acraafta markaa jirtay iyo isgaashaanbuuraysigii jaahiliyada qabaa'ilku markaa isgaashaanbuuraysanayeen walam yahbut ana rasuula allahi sal lla ly slm shahidaha nebiga sal lla ly slm inuu ka qayb qaata dagaalkaa labada qabiil ay is haystaan ma aanay sugnaanin kow walaakin habat laakiin waxaa sugnaaday annahu akhbara can shuhuudihi xilfa almutayibiin in ay uunu nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ka qayb qaatay iskaashaanbuuraysiga raggii mutayibiinta ahaa wa athnaa calayhi qaa'ilan aad buuna u ammaanay isagoo leh shahidtu xilfa almutayibiina maca cumuumatii adeeraday baan waxaan la xaadiray goobjoog la ahaa heshiis isgaashaanbuuraysi oo ay saxiixdeen nimankii mutayibiinta wa ana ghulaamun anoo nin dhallinyaro ah famaa uxibu ana lii xumara annicami wa anii ankuth mana aan jecli buu leeyahay in aan ku badasho geela kiisa gudguduudan oo waxyaabaha markaa carabo ay jeclaayaan in aan guub yooloon buriyana ma jecli buu yihi nebiga sal lay slam idan waxaan leenahay dagaalkan aad sheegaysaan xarbulfujaar buu nebiga sal ly slm ka qayb qaatay horta wax sugan maha taariikhiyan nabiga sal alla lay wasalamna ilah baa ka badbaadiyay waa mid laakiin wuxuu goobjoog u ahaa heshiis waana ogaan doonaa heshiiskan muxuu ahaa heshiiskan uu ka qayb qaatay jaahiliyada dhacay intaan nebinimada nebiga sal lay slam la gaarin heshiiskan muxuu ahaa yuu dhex maray muxuu ahaa eh, maaragtay eh, maaragtay qodobada uu ka koobmaa ka koobnaa maxaa lagu heshiiyey muxuu xambaarsanaa tii baan u gudbaynaa waxilfu lmutayibiin kana bayna bani haashim wa bani umayata wa bani zahrata wa bani makhzuumin wuxuu dhex maray reer bani haashim reer bani umaya reer bani zahra iyo reer bani makhzuum wa kana alxilfu fi daari cabdillahi bni jadcaan heshiiskuna waxa uu ku dhex guntamay daar uu iska lahaa ninka lagu maga abdullahi bni jadcaan wa huwa taxaalufun cala altanaasuri waalahdi lilmadluumi min aldaalimi wa raddi alfuduuli cala ahliha wuxuuna ahaa heshiis lagu heshiiyey in laysu hiiliyo oo loo hiiliyo qofka maaragtay dulman ee isagu markaa aabiga iyo dekanaha sheeganaya in xaqiisa loo soo dhiciyo wixii farihiisa laga dhufsadana dib markaa loogu soo celiyo waqad sumiya alxilfu bixilfi lfuduuli xilfiga kan heshiiska kan ee isgaashaan buuraysagna waxaa lagu magacaabay xilfu lfuduul magacaasuu lahaa marka wainamaa warada fi lxadiidi bismi xilfi lmuطayibiin lakiin xadiidka marka dib loogu laabto wuxuu ku soo aroray isagoo xambaarsan magaca xilfu lmuطayibiin lakiin asalkiisa waa maxay xilfu lfuduul لأن alcashaa'ira alati caqadat xilfa lmuطayibiin hiy alati caqadat xilfa lfuduul maxaa yeelay qabaa'ilkii ka qayb qaatay ee wada saxiixday heshiiskii isgaashaanbuuraysigaee la magacba xilf lmuayibiin ragga saxiixa unbaa xilf lfuduul maadaama raggi isla raggii unba ay ahaayeen waxna isma bedelin magacu marka saasuu marka isku meel marka wada galay wa xilf jaraa qadiima bacda wafaati qusay wa bani cabdilmanaaf maca bani cabdiddaari cala alrifaadati wasiqaayati bimaka heshiiskan isgaashaanbuuraysiga reer muayibiin dhex marana wuxuu ahaa heshiis aad aad u horreeyey wuxuuna dhacay markii qusay uu geeriyooday waynana soo martay oo reer bani cabdilmanaaf iyo bani cabdidaar ay isku qabteen yaa mas-uuliyadda beytka ilaahay qaaday xujaajta haddii la waraabin lahaa iyo haddii cunta la siin lahaa taana marka wayna soo martay wa mima yadullu calaa dalik waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid a ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam saraxa fi bacdi hadihi الnusuus nusuustan qaarkeeda wuxuu ku caddeeyey biأnnahu lam yashhad lilmushrikiina sida xilfin waaxid inuusan mushrikiinta aanu la xaadirin goobjoogna la ahayn ilaa hal heshiis mooyaane idan nebiga sal l sl isagaa sheegay heshiiskaa la sheegayno xilf اlfuduula ma ahayn xerb اlfujaar ma ahayn ثuma in xlf اlmطayibiina alqadiima uma ina uma ana ama ina way ahayd in la yidhaahdo uma ina xilfa almutayibiina alqadiima laa yaxmilu min macaani اlintiصaari اlcadaalati mila xilfi اlfuduuli aladi shaaraka fihi rasulu sal اlla alay waslam dib marka loogu laabtan xilfi lmutayibiinka ee horreeyey ma xambaarsana macaanida quruxda badan ee iyadu markaa ka kooban in loo hiiliyo cadaaladda ama la garab istaago sida uu xilfu lfuduul markaa u xambaarsan nabiga sal ly slam goobjoog waay xilfu lfuduul kan dulman ha loo gargaaro kan lagu soo xadgudbay xadgudubka ha laga celiyo kan dhibaataysan garabkiisa ha la galo xilfi saasoo kale u ahaa marka labada xilfi marka laisbarbar dhigo kii mutayibiinta kan fuduul wax isku dhigmo markaa maaha waqad dakara bnu isxaaqin ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam kana ywmaidin fi lcishriina min cumrih ibnu isxaaqna wuxuu sheegay waqtigaa nabiga sal lla ly slm oo goobjooga ahaa inuu labaatan jir aha isagaana soo yidhi wa ana ghulaamun walaa shaka waxaan shaki ku jira marka ana alcadla cadaaladda iyo justiska qiimatun mutlaqatun walaysa nisbiya inay tahay akhlaaq iyo qiimo iyadu markaa eh, runtii aanan dabranayn mana aha mid iyadu meel gaara loo aaneeya maaha oo bimacnaa la dhihi maayo cadaaladda bacda alislaamina cadaaladdu way qurux badan tahay qabla islaamina ma qurux badna meel kasta oo la jooga waqti kasta oo la jooga risaalo walba oo jirta mabda' kasta ee markaa la saarsanayaba harsanayaba cadaaladdu mid iyadu markaa meel keliya gooni go oo meel keliya ku baarkin garaysan maha wa anna rasuula sala allahu aleyh wasalam yudhiru ictizaazahu bilmushaarakati fi tacziizi mabda'i alcadli nebiga sal lla alay slam waxa uu muujinayaa inuu aad iyo aad runtii ugu faanayo amaba uu cizo ka raadinayo mushaarakadii iyo ka qayb qaadashadii uu ka qayb qaatay in uu xoojiyey mabdayi cadaaladda ku salaysnaa qabla bicatihi bicaqdayn inta aana la soo saarin laba caqdi ka hor waa labaatan sano ka hor ilaa labaatan jir buu ahaa waxaana lagu soo saara afartan jir labaatan sano ka hor buu ahaa nebiga sal ly slm marka isagoo nebi aanan ahayn buu wuxuu usoo taagnaa war cadaaladda ha la sugo faalqiyam aliijaabiyatu marka akhlaaqda positive valueska waxyaabaha akhlaaqda ee quruxda leh iijaabiga ah tastaxiqu lishaadata biha tastaxiqu al biha waxa ay mutaysataa in la taageero xataa low sadarad min ahli ljaahiliyati xataa hadday ka soo fusho dadka jaahiliyada bimacnaa haddii waxa laga hadlaya ay tahay waa hadalka meesha ibnu qayim uu leh fi zaadi almicaad macna sidan oo kale ah haddii qof aan muslim ahayn oo xitaa kugu yeero wax dadka wax u teri kara diintana wax u teri karaa diintana aanan dhib soo gaarsiinayn haddii xataa qayladaasu ama qayladhaantaasu ay ka soo fusho dadaan muslimiin hayn in la garab istaagay ay culummadu uu tilmaamaya sheekha doctor akram waana masalada uu ku baraarujinayo ibnu qiyim aljawziya oo bimacnaa waa maxay in qofka dulman loo gargaaro dadka dhibaataysan loo gargaaro waxaan hala sameeyey marka la leeyahay in xataa haddii gaal ay ka soo fusho xitaa garabkooda la istaagaya taasaa marka laga hadlaya masaladaasuu marka tilmaamaya intaa marka laga soo gudbo kadib waxaan u gudbaynaa zawaajuhu min khadiija intaynaan u gudbin ka hor maxaan meesha kala dhex baxnay waxaan kala dhex baxna kow in xilfulfuduul uu nebiga sal alla alay slam uu joogay in aanu joogin waxaa lagu magacaabay xilf alfijaar alfijaar ay ku magacaabaan waxaan kaloo tilmaamaynaa xilfulmutayibiinka inuu qadiim uu ahaa xilfulfuduulkana uu dambeeyey xilfulmutayibiinka inuu dhacay markii reer bani cabdidaar iyo reer bani cabdinaaf ay isku qabteen yaa rifaadada iyo siqaayada markaa iskale waxaan leenaha marka maxaa la isugu khalday maxay raggii heshiiskan saxiixay iyo qabaailku waa isla qabaa'ilka un keliya intay marka ahayd inta markaan kasoo gudbin waxaan u gudbaynaa haddana zawaajuhu min khadiijata nebiga sal lla slam guurkii uu guursaday khadiija khadiijo iyo guurkii dhex maray baan rabnaa in aan marka wax ka sheegno tushiiru riwaayaatun daciifa riwaayaat daciifoo nugayl uu ku jiro ayaa waxay tilmaamayaan bal mucdamuhaa waahin say u badan yihiinna daciif ah ilaa tafaasiila tatacallaqu bizawaaji rasuuli sala alla alay wasalam faahfaahino markaa la xidhiira oo aad iyo aad loo balballaariyey oo la xidhiira nebiga sal alla alay slam guurkiisa min ummi almu'miniina khadiijata binti khuwaylidin radia allahu canha guurkii uu guursaday mu'miniinta hooyadooda khadiijo ahayd wa hiya tuxadidu bidaayata atacaarufi baynahuma waxayba caddaynaysaa riwaayaadka markii ugu horraysay ee nebiga sal lla ly slam khadiija ay isbarteen can ariiqi camali rasuuli sala allahu alay waslam fi tijaarati khadiijata iyadoo habka ay isku barteenna ahayd shaqadii nabiga sal lay slm uu u shaqaynayay khadiija intii beec mushtarka lagu jiray alatii kaanat hariyatan tudaaribu biamwaaliha oo iyadu ahayd marka haweenay ilaahi subxaana wa tacala hodantinimo uu siiyey oo maalkeeda markaa ay ku beec mushtaraysay waqad dahaba bitijaaratiha ilaa jurush maratayn beec mushtarkeeda wuxuu leedahay meel lagu magaabo jurush laba jeer buu leedahay jurushna waxaa lagu magaabaa qurba khamiis mashaad meeshaan hadda sacuudiga ku taal khamiis mashayd oona jeedaa wa kaanat taabicatan lilyamani waagaana waxay soo hosgelaysay yeman baa iska lahayd aw xubaashata ayay soo hosgelaysay suuqin bitihaamata min nawaaxi maka waana suuq wuxuu ahaa tihaama ku yiil oo markaa xagga iyo maka aw ishaami ama markaa shaam farabixa bitijaaratiha nebiga sal alla lay waslam beyc mushtarkeedii aad buu runtii ribix ugaga keenay wa xakaa laha ghulaamuha maysaratu aladii saxibahu can akhlaaqihi wa ibaacih ninkan maysaro lagu magacaabo ee khadiijo u shaqeeyanayna wuxuu ka warramay ila nebiga sal ly slm buu raacay xagga ay bay mushriku la aada wuxuu ka hadlay nebiga sal ly slm akhlaaqdii uu ku arkay iyo dabciga cajiibka ahaa fa ucjibat bihi caaisha marka khadiija aad bay nebiga sal ly slm ula dhacday waqad khatabaha liabiiha khuwaylid ibni asadin fazawajahu minha markaasu wuxuu ka doontay aabbaheed khuwaylad wuuna u guuriyey wayadhabu ibnu isxaaq ila ana khadiijata kanat fi athaaminati walcishriina min alcumr ibnu isxaaq wuxuu tilmaamayaa khadiijo inay waqtiga ay jirtay labaatan iyo siddeed sano fii xiin tadhab riwaayat lwaaqidiyi ilaa annaha kanat fi larbaciin iyadoo riwaayadda waaqidina ay tilmaamayso ilaa annaha kanat fi larbaciin afartan jir inay ahayd waaqidi wuxuu leeyahy afartan jir bay ahayd markuu nabiga sal ly slm uu guursanayay riwaayadda ibnu isxaaqna waxay sidee labaatan jir bay ahayd waqad anjabat khadiijatu min rasuuli illahi sal alla lay slm dakarayni wa arbaca inaahin mima yurajixu riwaayat ibni isxaaq nebiga sal alla alay wasalam khadiija waxay u dhashay laba wiil iyo afar waxay u dhashay gabdhood oo arrinkaana wuxuu adkaynaya ibnu isxaaq inuu saxsan yahay oo ah in markuu guursanaya siddeed iyo labaatan sane ay jirtay maxaa dhacay falhaalibu um sida badan ana almar'ata haweeneeda tabluqu sina alya'si min alinjaab dhalmada wayba dhalmo goysaabo qabla alhamsiina konton sane intaanay gaarin saa darteed waxaa xoog badan buu leey riwaayat ibnu isxaaq meeshan marka waxaan qaadanayna macluumo kale oo cusuboo khadiija markuu guursanayay siddeed labaatan inay jirtay riwaayadda tilmaamayso ayaan qaadanayn riwaayadda leh afartan jir bay ahaydna ma qaadanayno maxaa yeele afartan jir marka la gaaro inta ka soo go'aysaay wayba yar tahay wa ragma ana hadihi almacluumaati lam tahbut xadiiثiyan inkastoo macluumaadkaa aanay xadiid ahaan u sugnaanin ila annaha mushtaharatun cinda alikhbaariyiin ragga akhbaarta soo wariyay aad bay ugu caanbaxday waqad sakana rasuulu sala allahu alay w slam fii beyti khadiijata rasuulka wuxuu degay gurigii khadiija fafiihi تزوج meeshaasuu ku guursaday waladad fiihi khadiijatu awlaadaha jamiican meeshaase waxay ku dhashay awlaaddeeda oo dhan wa fiihi tuwafiyat الله عنها canha meeshaasay ku geeriyootay falam yazal rasuulu llahi sala alla alay wasalam fiihi saakinan rasuulkana meeshaa buu deganaa xataa kharaja zaman alhijra ilaa uu zaman alhijra uu ka guuray faأkhadahu cuqayl bna abi aalibin fima akhad cuqayl bna abi aalib ayaa markaa la wareegay oo markaa inta uu qaatay markaa ay jirtay marka waxaan leenahay walaa yuujadu marka ma ay jirto min alriwaayaati asaxiixati riwaayaadka saxiixa marka loo baxo maa yuwadixu hadihi alaxdaad axdaatan waxa caddaynayo walakina haabita laakiin waxaa sugan fi riwaayati saxiixati riwaayaadka saxiixa marka loo baxo zawaajuhu bikhadiijata radia allahu canha inuu guursaday khadiija wa hanaa'u nabiyi sal alla alay waslam calayha inuu nabiga sal ly slm u ammaani jiray wa idhaaruhu maxabataha iyo in uu muujin jiro jacaylka iyo kalgacaylka uu u qabay wa ta'ahuruhu cinda dikriha bacda wafaatiha iyo sida uu nabiga sal alla alay wasalam uu u saamoobi jiray mar ara markii magaceeda lasoo qaada markay geeriyoota kadib wa mawaaqifuha fii tadmiinihi cinda nusuuli lwaxyi calayhi iyo mawaaqifta ay ka istaagtay inay nab rasuulka sal ly slam ay dejiso markii waxyiga uu kusoo degay wa musaaracatuha liliimaani bihi iyo siday ugu deg degtay inay rumayso wa hiya mawaaqifun mashhuura waana mawaaqif runtii aad i aad u caan baxday tadulu calى makanati khadiijata radi allahu canha fi lislaami ee muujinaysa booska khadiija islaamka ay kaga jirtay wa mima اtafaqa calayhi ahlu اlcilmi ahlucilmiga waxyaabaha isku waafaqeen waxaa ka mid a ana khadiijata ula aswaajihi khadiija inay ahayd haweenkii nebiga sal lla lay slam uu guursaday middii ugu horraysay waqad anjabat minhu dakarayni huma alqasim cabdullahi almulaqab bاطayibi wالطaahir waxa ayna u dhashay laba wiil oo lagu magacaabo alqasim cabdullahi waxaana loo runtii laqaba u ahaa ama ma aragtay loogu magac dare bالطayib الطaahir wa arbaca banaatin afar gabdhoodna waa u dhashay huna zaynabu wa umu kalhuumin ثuma faطimatu ثuma ruqaya saa bay u kala weynaayeen waqad twufiyat khadiijaةu qabla hijrati qabla hijrati الnabiy sal اه alay slm ilى اlmadinati bثalaaثi siniin waxa ay geeriyootay khadiija nebiga sal lla alay slam intuusan u hijroon madiina saddex sano ka hor wadalika qabla xaadiثaةi اlإsrاء wاlmicraaj miyaan ka tegey naam faama alqasimu qasim soomah wa cabdullaahi famaata qabla alislaami waxay geeriyoodeen intaanu islaamka iman ka hor wa adrakat ilbanaatu alislaama faaslamna gabdhuhuuse waxay soo haleeleen islaamkiiyo waa ay islaameen waqad tuwufiyat khadiijatu qabla hijrati الnabiyi sal اlla alay slm ila almadinati bihalaaثi siniin khadiijana waxay geeriyootay nebiga sala اllahu alay slm hijradiisa madiine intaanu u hijroonay saddex sana ka hor wadalika qabla xaadiثati اlisraءi walmicraaj taana waa xaadiثada dheelminta nebiga sal ly sl la dheelmiyey ka hor bay arrintaasu ahayd intaan la dheelmin idan waxaan leenahay marka tafaasiil fara badan bay mu'arikhiintu sheegaan nebiga sal alla alay wasalam markii uu guursanayay waa laysku yimid meesha khudbad cajiib leh ayaa ka dhacday kadibna meher markaa lama haynin wa in kaana fi lmaali qul shilin ma haysa laakiin waa nin akhyaara waxyaaba badan baa laga sheegay kadib culamada qaarkood bay ka badbadiyeen waxay yidhahdeen duruus waxaan ka qaadanayna xalaal dating gabadha iyo wiilka markay is sida xalaasha ay isku doonan karaan qisooyin fara badan bay ku dhisayen qisooyinkaasoo dhan ilaa iyo hadda wax sugan ma hayno laakiin waxaa sugan inay isguursadeen waxaa sugan inay intaasoo ciyaal ay u dhashay waxaa sugan inay ulaa zawjaatihi inay tahay waxaa sugan inuu aad iyo aad marka u jeclaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu markaa gurigeeda uu ku nagaa intaasoo dhan waa qisooyin markaa sugan inuu business u samayn jiray inay maysara ay raaciday in maysara meesha intuu tegay kadib ee uu ka soo warramay nabiga sala allahu calayh wasalam cajaa'ibta uu ka arkay inay aad iyo aad ula dhacda waxyaaba badana waxa weye taarikhda marka in far badan ay soo dhoweysay laakiin daadega hoos loo daadegayo iyadoo meeshii aanu jirin nas laga ambaqaado ama laga duulo iyada dhibaatadeeda leedahay maxaa yele waxaa laga yaabaa waxyaaba badan aan leenahay inkastoo marka ay dadka muslimiinta ay sheegayaan ay leeyihiin rasuulka sala allahu calayh wasalam u jadbooda oo wax wanaagsan markaa ka sheega haddana waxaa laga yaabaa kullamaa hadalka uu bato inaad boos aad u furtid niman kaleo mustashriqiina khalad yar markay arkaan ahamadeero saa isugu dhacay inay yidhahdaan diinta islaamka marka ay ka duraan saas darteed waxaan u baahannaha inaan ku gaabsanno oo keliya maxaa saxiixa walidaalika waana muhiim qisadan hadda aan leenahay laba riwaayad baan haynaa riwaayadda ibnu isxaaq oo leh sideed iyo labaatan jir buu ku guursaday iyo mid leh alwaaqidi oo leh afartan jir inkastoo waaqidi markas haddana laga hormarinayo laakiin ibnu isxaaq marka kan wuxuu haystaa qariino aad iyo aad u xoog badan leeyahay da'dan waa da'da marka lagu dhalo ee intaa ilmood marka uu kaga dhali karo waana wax markaa macquula iyada laftirkeeda niqaash baa ka furnaan kara lakiin culimada taasay tarjiixiyeen siyaanat اllahi lahu qabla اlbictha irhaasaat اlbictha waxaan haddana ka hadlaynaa ilaalinta uu ilaaliyey allah subxaana wa tacala nebiga uu ilaaliyey inta aan nebinimadaba loo soo dirsan waa la ilaaliyey ma ahayn nebi meelaha ku dhacdhaca ma ahayn qof bini aadamo caadiya oo sidan oo kale u dhaqma ma ahayn waa la ogaa oo ilahi subxaana wa tacaala fii cilmihi alazaliy waxay ku qornayd ninkan inuu nebi noqon doono saa darteed khaladaad far badan oo qofka bini aadamka uu galo gaar ahaan markuu qaangaarka uu yahay gaar ahaan markuu madaxa uu la soo kaco gaar ahaan qof ay shahwada ay ka qaalib noqoto oo kale waxyaabaha dhaadhaca naga dhici kara annaga dadkeenaan caadiga ah rasuulka sal alla ly slam kama dhicin xataa qabla nubuwati intuusan nebi marka ahayn marka waxaan ka hadlaynay irhaasaat albictha waxyaabihii ka horreeyey ee hordhac u ahaa soo saarista nebiga sala allahu aleyh wasalam أجمع العلماء على أن النبي معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده culamada waxay isku waafaqeen nebiga in laga ilaaliyo inuu gaalnimo uu ku dhaco waxyiga intaan la soo dirin ka hor iyo intii ka dambaysaba ilahay subxana wa tacala gaalnimo ma soo marin وأma تacamud الكaba'iri fahuwa macsuum canha bacda الwaxyi ama inuu u qasdo soomaha dembiye waaweyn inuu ku dhaco taana waxyiga markuu soo degay kadib macquul maaho ilahay uu ka ilaaliya وأma sغائr soma dunuubta yaryar sooma fataجuزu camda cinda اljumhuuri bacda اlwaxyi jumhuur اlculamaa waxay leeyihiin waa ay banaan tahay camdi ahaan inay kaga dhacdo si ulakac ahaan waxyiga xitaa markuu soo degay kadib waistafaadu min kalaamihim hadalkooda marka waxaa laga fahmaya waa laga faa'iidayaa cadamu اmtinaaci suduuri اlkabaa'iri canhu qabla اlwaxyi inaanay yacni wax la fogaysa aan ahayn dunuub waaweyn inay ka dhici karto intaan waxyiga aanu imanin ka hor yani waxyiga ka hor inay arrinkaas uu dhici karo arrinkaa marka wuxuu leeyay wahadihi ataqriiraat alcaqadiyatu taqriiraatkan caqadiga ah yatajaawazuha istiqraa'u alriwaayaati altaariikhiyati alatii tu'akidu alcismata min alkufri waalkabaa'iri macan qabla alwaxyi waxaa arrinkaa dhaafaya marka dib loo raaco riwaayaadka taariikhiga ee muujinaysa nebiga sal alla alay wasalam gaalnimana ilahay wuu ka ilaaliyey dunuub waaweyn inuu ka dhacana wuu ka ilaaliyey waxyiga ka hor ilahay subxana wa tacala uu badbaadiyey arrinkaa marka laga hadli maayo oo in ilahay subxana wa tacala uu badbaadiye lakiin sakhaa'irta waxay ka wadaan markii rasuulka sal alla lay waslam cafa allahu canka lima adinta allah ku cafiyey maxaa sidaa u samayso oo kale ee qisadii ma aragtay ibnu ume maktuumi taabic culamada markaa tilmaamaan lakin waxaan leenahay ilaahay wuu ilaaliyay nebiga sal ly slm dembi weyna kama dhicin gaalnimana ma soo marin qabla alwaxyi bacda alwaxyina iska badaa sheekadeeda in markaa meesha la keeno waaba nebi faqad waradat riwaayaatun daciifa riwaayaat daciifa ayaa waxay ku soo arooreen ayaa soo orore tufiidu ana allaha tacaala casamahu min samaaci wa mushaahadati alcaraasi fi sibah in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ilaaliyey inuu dhegaysto ama uu ka qayb galo xaflada aroosa oo la qabtay waqtiga rasuulka sal isagoo yar yowma an kana yarca alhanam isagoo marka ari ilaalinaya yani walidalika waa uu warinayaa saaxib raxiiq almakhtuum wuxuu leeyahy nabiga sal lla lay waslam isaga oo meel maray wuxuu maqlay xaflad yaro aroosa meelaha markaa ka jirta kadibna wuxuu rabay uu is yidhi bal nin dhalinyaro ahaa bal ka qayb qaada adna meeshaada kadibna ilahi subxana watacala hurda u keenay habeenkii o dhan meeshuu markaa ku hurday ilaa uu is arkay subxi iyadoo marka waagi uu baryay ilaah baa dhaafiyey markuu leeyihin culimmadu marka taarikhdu marka ay soo xigtaan wuxuu leey riwaayaadka ku soo aroray arrinkaas waaba daciif kama waradat riwaayaat daciifa tufiidu ana allaha tacala casamahu min alcuryi wahuwa fatan yanqulu maca aqraanihi xijaaratan yalcabuuna biha waqad rafacuu uzarahum iyo sida ayba u soo aroortay riwaayad kale daciif oo tilmaamaysa in allah subxaana wa tacaala uu ka ilaaliya nebiga sal lla lay slm inuu isqaawiyo isagoo weli ilmo yar ah oo dhagxaanta la qaadayo ciyaal marka isaga asaagiya ku fil ah oo meel ay kuwada ku ciyaarayaan dhammaantoodna dharkii bay kor u qaateen lakiin ila nebiga sal lla lay slm ma samayn waxay leeyihin marka riwaayaadka waxaa ku soo aroran waa daciif fa umira an yashudda calayhi isaarah oo markaa la faray in uu markaa uu macwistiisa ama go-ay u xirnaa marka uu dhuuqsado laakiin qad habat lakiin waxaa sugnaaday annahu nuhiya can rafci izaarihi wahuwa rajulun nabiga sal alla alay slam in laga reebay oo loo diiday inuu marada kor u qaato oo go-o kor u qaato xanjeersado isagoo nin ah oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala awood uu siiyey lamaa jaddadad qorayshun binaa alkacbati markii qorayshu ay dib u cusboonaysiisay dhismaha kacbada qisada waa qisadii la yaqiino ahayd markii eh, yani nebiga sal lay slm qabla bictatihi bihams yani khams sanawaad ayay qoraysh waxa ay damcday in ay dib dambe ay u cusboonaysiiso dhismaha kacbada kadib markii eh, daadad lixaadle ay ku yimaadeen ayna isku dayeen inay kacbada iyo asaaskeeda marka ay baabi'iyaan kadib waa tii dib dambe loo dhisay oo isay sheegayaan mu'arikhiinta marka la dhisay kadib haddana waa tii la yidhi markii wax kasta la dhisay waxaa lasoo gaaray xajar aswadkii meesha la dhigi lahaa kadibna way iskhilaafeen haddana nin meesha ayuu ku jiro aad u caqli badnaabaa wuxuu yidhi waa yahay ninka albaabka ka soo gala ugu soo horreeya isagaana xugmin doona nebigaa ilaahi subxana wa tacaala ka dhigay kadibna waa tanuu yidhi qabaa'ilkaoo dhanba go' meeshan wada dhigi qolo walbana darafkeeda marka ha qabato xajar aswadka waa tii la saar haddana booskiisa markaa la geliya markaa ayuu marka tilmaamaya iyo masaladii iyo siday u dhacday wuxuu leeyahy marka faqad ishtaraka maca camihi alcabaasi fii naqli alxijaara adeerkii cabaas buu wuxuu kala shaqeeyey qaadista la qaadaya dhagxaanta faqtaraha calayhi alcabaasu an yarfac izaarah wayajcalhu calaa raqabatih cabaas baa marka wuxuu u hindiseeyey nebiga sal lla ly slam u sheegay in uu kor u qaato maradiisa oo oo markaa garabka iska saarto luqunta saarto liyaqiyahu ahara alxijaarati si marka ilan dhagxaanta garabkaa la saaraya si marka maradu iska xiji buu yidhi si aanu dhagaxa markaa jirkaaga aanu raad marka ugu yeelin ama u saamayn maadaama baciidan can naasi maadaama dadkan uu ka fog yahay dadka ku arki mayaane dharkan intaad iska dhigtid garbaha iska saara buu yidhi qaawnaantan mushkilad markaa ma laha falamaa facala markuu nebiga sal ly slm uu sameeyey maradii kor u qaatay saqata cala alardi maqshiyin calayhi dhulka ayuu ku dhacay isagoo miir daboolmay falamaa afaaqa markuu markaa miirsaday oo miirkii kusoo laabtay dalaba an yashudu calayhi isaara markaasuu wuxuu yidhi uu ka dalbay inay marada markaa ay ay ku soo oo lagu daboolo wa kaana cumruhu xiina tajdiidi bina alkacbati goorta kacbada la cusboonaysiinay dhismaheedana cumriga nebiga sal ly slm wuxuu ahaa hamsan wa sana soddon iyo shan sana ayuu jiray waana inta aan nebinimada la gaarin oo shan sana ka hor walam yakun atacarii mustankaran cinda alcarabi fi ljaahiliya jaahiliyada carabta agteeda inuu qofka dharka uu dhigto wax lala yaaba ma ahaynu shay caadi u ahaa faqad kaanuu yatuufuuna bilbeyti alcatiiqi curaatan ila alxumus wahum quraysh iyagoo qaaqaawan bayba dawaafi jireen beytka ilaahay ilaa maahan hal qabiil marka laga reebay qabiilada lagu magacaabo xums waxaa lagu magaca quraysh quraysh maxaa yeele ma ayan istaagi jirin meesha ay dad kale istaagaan waxaanu kaga soo hadalnay markii aanu taarikhda soo bilaabayna kama ana التacari fi الطawaafi اstamara xatى manacahum الrasulu sal اله عليه وsلم بأmrihi اladي balagahu abu bakrin الصdiq fi xaji fi sanati tiscin alhijriya dhar dhar la'aan in la dawaafo kacbadana arrin wuxuu a iska jira ilaa nebiga sal alla alay wasalam uu ka reeba u yidhi hadda kadib lama dawaafi kara kacbada qof qaawan ma dawaafi karo arrinkaana wuxuuna soo baxay amarkaas sanadkii sagaalaad ee hijriyada abubakr baa waxa ley waxaad dadka la dhex martaa hadda kadib laa yatuufanna bi hada albayt curyaan alaa laa yaxuj anlaa yaxuja bacda hada alcaam oo bacda alcaami mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaan sanadkan kadib beytka ilaahay ma xajin karo qof mushrik ah mana tawaafi karo qof qaawan sanadka sagaalaad baa marka lagu dhawaaqay lidalik callaqa ibnu xajarin cala alxadiidi saabiqi biqowlih ibnu xajar waxa uu markaa faalla uu ka bixiyey xadiidkii soo hormaray isagoo leh wa fi lxadiidi waxaa ku soo aroray anuu nabiyi sala allahu alay wasalam kana masuunan cama yustaqbaxu qabla albicثati wa bacdiha nebiga sal lla ly slm waxaa laga ilaaliyay wax kasta oo xun ee fool xun oo dadku ay xumaystaan nebinimada ka hor iyo bacda anubuwati intaba ilahay wuu ilaaliyey in xaadiثaةa تjdiidi binaءi اlkacbati qad kashafat can makanati الnabiyi اladabiyati fi اlwasaط اlqurashiy dhacdadii ahayd inay eh, qurayshu dib dambe ay u cusboonaysiiyaan dhismaha kacbada arrinkaas waxa uu muujiyey ama dhacdadaas waxa ay muujisay booska nebiga sal alla alay slam uu ku lahaa qoraysh iyo dadka markaa ula deganaa faqad ikhtalafat qorayshun fi man yadacu alxajar alaswada makaanah qoraysh waxay isku garamarto ay isku qabsatay ciddii markaa uyacni u bareeri lahayd amaba qaadi lahayd alxajar alaswad booskiisa markaa dhigi lahayd uma itafaquu cala an yuxakimuu awala daakhilin min baabi bani shaybata fadakhala rasul lah sal ly slam kadibna waxay isku waafaqeen inay u xuguntamaan ninka ugu horeeya ee ka soo gala albaabka lagu magaca baaba bani shayba oo qofkii kacbada maanta aada u arkay baaba bani shayba baabu salaam baaba fatx albaabada magacyada marka kala leeyihin wuxuu yidhaha ninkanna ugu soo horeeya albaabka ka soo galaya ayaan waxaan ka dhiganayna nin xakama fa amara bithawbin nabiga sal ly slam marka wuu soo galay marka fadakhala rasul lah sal ly slm rsulka ilah allah ayaa soo galay faamara bithawbin faakhada alxajara wadachu fii wasati markaasuu yidhi maraha la ii keeno maradii baa meesha la dhigay dhagaxii buu saaray markuu saaray buu wuxuu sameeyey haddana uma amarahum birafcihi jamiican markaasuu qabaa'ilka o dhan wuxuu yidhi qabiil walbaba darafka ha qabsato uma akhadahu fawadachu makaana markaasuu markii la gaaray booskii ayuu labadiisa gacmooda sharafta leh intuu ku qabtay ayuu wuxuu dhex dhigay booskii ee markaa xajul aswadka uu lahaa waqad dakara cabdullahi bnu saa'ib almakhzuumiy wahuwa shaahidu cayaan ishtaraka fii binaa'i kacbati yowmaidin waqad dakara cabdullahi bnu saa'ib almakhzuumi ninkaa lagu magacaabo cabdullaahi waxa uu sheegay wa huwa shaahidu cayaani nin goobjoogana wuu ahaa wuxuu sheegay ishtara ninkaasoo ishtaraka fii binaa'i alkacbati yowmaidin isaguna wuxuu ahaa cabdullaahiga nin ka qayb qaatay dhismihii la dhisayay kacbada wuxuu yidhi bianna qurayshan qaala lama dakhala annabiyu min baabi بني shaybata qurayshu markay aragtay inuu nebiga sal lay slm uu ka soo gala albaabka banu shay waxay yidhahdeen ataakum alamiinu ninkii aaminka ayaa idin yimid mima yubrizu makaanatahu fii qowmihi qubayla albicha arrinkaa waa arrin muujinaya makaanada nebiga sal lay slm uu ku dhex lahaa dadka uu ka dhashay inta aanan bictada markaa la soo gaarin dabcan wuxuu leeyahay cabdullaahi aniga waxaan joogay buu yidhi markii kacbada dhismaheeda dib markaa loogu laabtay oo la cusboonaysiiyey waxaan joogay buu leeyahay markii qorayshu isqabsatay markii la yidhi ninka ugu horreeya albaabka ka soo galaya baaba bani shayba bay farta ku taageen ayaana xukminaya waxaan goobjoog ahaa markuu nebiga sal alla alay wasalam uu inta yimid uu dhagaxii saa intuu u dul saaray oo markaa kadibna meesha uu geliyey wuxuu leeyahy waxaan xusuustaa inay yidhaahdeen markii nebiga sal alla alay slam ay bidhaantiisa arkeen ataakum alamiin kii aaminka ayaa idin yimid bimacnaa markan wuxuu muujinayaa intuusan dhihin nebi baa nahay nebiga sal alla alay wasalam makaanada uu ku lahaa iyo sharafta uu ku lahaa iyo credibilityga uu ku lahaa dadka marka uu ka dhashay laakiin waxaan ogaanaynaa marka la gaaro waqtiga waxa dhici doona oo nebi baan ahay markuu yidhahdo wa mima khaalafa fiihi rasuulu sal alla alay waslam qurayshan alwuquufu bicarafa waxyaabaha uu nebiga sal alla alay slam quraysh uu ku khilaafo waxaa ka mida carafa oo la istaagayo inin quraysh carafa markaa ma istaagi jirin wa kaanat qurayshu tafiidu min musdalifata calaa xiini yafiidu baqiyat nnaasi min carafa qorayshu marka waxay ka shubi jireen xajka markay tagaan musdalifa dadka kale xajka soo aadeen carafay ka dhaqaaqi jireen wa tucallilu qurayshun dalik biannaha lxaram qurayshuna waxay marmarsiye kaga dhigan jirtay arrinka annaga ahlu ahlulxaram baa nahay falaysa laha an takhruja min alxaram min alxurma mar haddii ahlu lxaram aan nahay eriyadan ama mantiqadan iyadu caagan ee la yeriyaan laga bixin ka bixi mayno walaa tucadimu hayraha kama tucadimuha yacni iyo inaanay iyada saarnayn in eh, inay eh, markaa ay weynaysiiso sida ay hayrkeeda markaa u weynaysiiso walaa tucadimu hayraha kama tucadimuha in aanay markaa iyada hayrkeeda aanay weynayn sida markaa ay weynaynayso ama rasuulu llahi sala alla alay waslam soo maaha fa kaana yaqifu bicarafa carafa ayuu istaagi jiray falama ra'aahu jubayr ibnu muطcimin waaqifan bicarafa markuu arkay jubayr ibnu muطcim rasuulka sal alla alay slam carafa taagan ayuu yidhi hada wallahi mel lxumus fama sha'nu haahuna ninkan qurayshi weeye maxamed e maxaa meeshan keenay hadduu quraysh yahay waxay ahayd dadkiisi inuu raaco carafa aanu iman qurayshna carafa ma soo istaagta buu yidhi wa min tawfiiq illahi lirasuulihi sal ly slm qala albictha arrinkaana waa waafajinta ilahay uu waafajiyey nebiga sal alla lay wasalam bicthada ka hor fakana yastamsiku biirhi ibraahima waismaaciila fii xajihim wamanaakixihim wabuyuucihim waxa uu ku dheganaa dhaxalkii laga dhexlay nebi ibraahim iyo ismaaciil laga dhaxlay xajka iyo guurka iyo beyca wixii la xidhiidha wa kana yatuufu bilbeyti alcatiiq wuxuu dawaafi jiray beytka ilaahay waqad taafa macahu mawlaahu zayd bnu xaariثata mara maalin maalmaha ka mida ah waxaa la dawaafay zayd bnu xaariثa falamasa zaydun bacda alasnaami fanahahu rasul lah sal lla lay sl an dalik zayd baa marka intuu dawaafka uu ku jiray asnaamtii meesha til buu gacanta markaa la raacay nebigaa ka celiyay marka uma caada zaydun lilamsiha liyata'kada min alamr wuxuu is yidhi amay ma aragtay reebista uu kaa raba iska ahayd uun keliya hadal caadiya bal mar kale ku day inuu nabiga sal alla alay wasalam uu ula jeedo yaan la taabanin aslaamtan hadduu mar kale gacanta la aaday fanahaahu haaniyatan haddana mar kale u ka celiyay faintahaa xataa kaanat albictha markaa zayd farahu kala baxay ilaa laga gaaro bicadii idan qabla albictha xitaa nebiga sal alay slam ma ogolayn insana markaa la caabudo waqad xalafa zaydun zayd bnu xaarihata biana rasuula allahi sal alay wasalam maa masa minha sanaman xata akramahu allahu bilwaxyi zayd ibn xaariha wuxuu dhaar ku maray nebiga sala allahu alayh wasalam inuusan sanam gacanta saarin ilaa xitaa waqtigii laga gaaray oo nebiga sal alla alay wasalam ilaahay uu ku sharfay risaaladan waxyi markaa loo soo dhiibay weligii sanam xitaa ma taaban waqad iltaqa nabiyu bizayd bni camri bni nufayl biasfala baldaxi qabla albictha nebiga sala allahu aleyh wasalamna waxa uu la kulmay nin bizayd bni camr ninkaabuu la kulmay oo wuxuu kula kulmay meel lagu magacaabo baldax inta bictada ka hor faqudimat linabiyi sal alla alay slm sufra nebiga markaasaa waxaa loo keenay cunto faabaa zaydun an yaakula macahu liannahu khashiya an yakuna aطacaamu mima dubixa cala nusb zayd markaa faruhu kala baxay wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa waa uu diiday inuu cuno wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inuu طacaamka kan uu noqdo cunto markaa lagu gowracay ama loo gowracay asnaamta aw lam yudkar ism اllahi calayha magaca ilahay ba aan lagu sheegin waqad bayana shuraxu bihadihi اlmunaasaba shuraxdu waxay caddeeyeen munaasabadan ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam ma kana yaأkulu ma yudbaxu cala الnusbi inuusan cuni jirin waxaa asnaamta loo gowraco nebiga sal ly slm ma cunin meesha marka waxaan kala baxaynaa maadaama nebiga sal alla alay wasalam loo diyaarinayay risaaladan culayska badan nebinimada loo diyaarinayay waxyii samada ka soo socda loo diyaarinayay ilaahay wuxuu ka ilaaliyay xumi dhan baa laga ilaaliyay dembi weyn iyo wax kasta iyo shirki waa laga ilaaliyay xitaa aan gacantiisa xitaa ma saarin sanam gacantiisa ma saarin xitaa nebiga sala allahu alayi wasalam weligii ma cunin cunto markaa sanam loo gowracay mana aanu cunin cuntaan magaca ilaahay lagu xusin qabla albictha ay ahayd maxaad umalaynaysaa bacda albicthati meeshaa markaa waxaan kaga soo baxayna arrimaha waxaa noo haray ambiyadii nebiga sal alla ly slam ka horaysay sida ay ugu bishaareeyeen soo bixista nebiga sal alla alay waslam saa darteed darsiga soo socda waa darsi aad iyo aad muhiim ah oo lagaga hadli doono kutubtii hore injiil iyo towraad ama maanta gosbaliskan iyo waxa ay u yaqaanaan waxyaabaha lagu xusa ee muujinaya nebiga sal lla ly slm inuu nebi noqon doono adilada markaa ku soo orortay iyo bashaaraat culamaa'i ahli kitaabi nubuwatihi oo aanu ka dhigan doona darsiga soo socda haddii ilahay nawaafajiyo wabilahi towfiiq